بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما يتساءلون عن النبأ العظيم suuratu naba naba naba'a ah waxaa la yidhaahdaa warka waa war aada u weyn macnaa war weyn baa jira suuraddu waa makiya aayaadkeedu waa afartan aayadood weeye allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay uu yidhi isaga oo ku diidan amba maaragtay ku inkaarsan kuwa mushrikiinta ah isweydiinta ay isweydiinayaan yowma alqiyaamaha macnaa sababta isu weydiinayaanna maaha inuu jiro ee waxay isu weydiinayaan dafirsanaan ay dafirsan yihiin in qiyaamaba dhici doono allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala camma maxaybay yatasa'aluuna isweydiinaya cama maadii istifaam tahaydunbaa waxaa galay xarafka jaar ee cam ah markaasaa nuunka iyo miinkii maada ayaa isku idqaamsan cama maxay bay yatasaa'aluuna ay isweydiinayaan can innaba'i warkii way isweydiinayaan markaa yatasa'aaluunayda inaynu ku xidhno culimmada qaarkood waxay leeyihin maya ee mid qadaran baa lagu xidhay waayo waxaad odhanaysaa yatasaa'aluuna waxay isweydiinayaan can innaba'i war bay isweydiinayaan warkii bay isweydiinayaan can innaba'i warkii ayay isweydiinayaan warka alcadiimi weyn warka weyn bay isweydiinayaan alladii naba'aasoo amba warkaasoo hum ayagu fiihi ay fii haada naba'i warkaba mukhtalifuuna kuwii isku khilaafsan ay yihiin alladiina warkaasoo hum ayagu mukhtalifuuna kuwa isku khilaafsan ay yihiin fiihi warkaas kallaa haddaayaan oo ha ka hadaanta siraadda kallaa waa xarfu radcin wa zajrin macnaa waxaa loo diidayaa safraadaas iyo diidmada iyo fogaysigay fogaysanayaan kallaa haka hadhaan sayaclamuuna way ogaan doonaan arrintaa xaqiiqadooda ayuu ogaan doonaa way ogaan sayaclamuun humma dabadeed haddana kalla ha ka hadhaan humma kalla ha hadhaan oo ha ka hadhaan sayaclamuuna way ogaan doonaan arrintan xaqiiqadeedu way hor iman doontaa waa tahdiid ma arkaysaa alam najcal daliil baa ilaahay subxaanahu watacaala uu keenay qiyaamaha dhiciddiisii wax saalan oo fudud inay tahay daliilkani wuxuuna tusayaa ilaahay awooddiisa macnaha ilaahay inuu karo wax walba oo siiba arrintan soo celinta alam najcal miyaanaan ka yeelin alarda arlada miyaanaan ka yeelin mihaadaa gogol mahdanoo lahay mihaadaa gogol miyaanaan ka dhigin waaljibaala buurahana miyaanaan ka yeelin waaljibaala buurahana miyaanaan ka yeelin awtaadaa dhigibbo dhigibbo arlada haya miyaanaan ka dhigin wa khalaqnaakum jibladaasi waxay ku cadsan tahay alam najcal ilarda ficilkaa mudaaricee mansiga ah ayay xagga naxalkaga cadsan tahay ilaa laga soo gaaro waa maaragtay waa maaragtay wajacalnaa ziraajan wahaaja yani wakhalaqnaakum miyaanaan idinka abuurin macnaha waanu idinka abuuray aswaaja wakhalaqnaakum waanu idin abuuray aswaaja xaal aad tihiin lamaanayaal aswaaja lab iyo dhadig baanu idinka abuuray wajacalnaa miyaanaan ka yeelin mid malaadasaatira waaysay ku cadsan tahay nawmakum hurdadiinna miyaanaan ka yeelin macnaha waxaanu ka yeelnay subaataa raaxo ayaanu ka dhignay raaxo aad ku raaxaysataan amba subaataa wax tara dhaqdhaqaaqiinna iyo camalkaa maalintii oo dhan aad hayseen wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alleyla habeenkiina waxaanu ka dhignay libaasaa maryo idin qariya oo maarka aad ku asturantaan libaasaa madowgiisa ayuu idinku dabeeye wajacalnaa waxaanu ka yeelnay annahaara maalintiina waxaanu ka dhignay macaashaa xilli la noolaado ay waqta macaashin imika macaadkani zamankii ma aha waa sida adigoo qofku yihi ji'tuka duluuca alfajri macnaha waxaan ku imi waqta duluuci alfajri yani xilligii qoraxdu ay soo baxayso oo kale wajacalnaa waxaanu ka yeelnay annahaara maalintiina waxaanu ka dhignay macaashaa xilli la noolaado amba xilli nololeed baanu ka dhignay waqta macaashi wa banaynaa waxaanu ka dhisnay fawqakum dushiinnana ku tacalluqaya darafkee sabcaa toddoba ayaanu ka dhisnay ama sidanba wa banaynaa waxaanu ka dhisnay fawqakum korkiinna samaawaatin baanu ka dhisnay samaawaadkaasoo sabcaa toddoba ah toddobadaasoo shidaadaa abcabad shidaada oo jamciga iyo macnaa ad adag baanu ka dhisnay wajacalnaa waxaanu yeelnay ama wajacalnaa waxaanu ka yeelnay ashamsa qoraxdana waxaanu ka yeelnay siraaja iftiin baanu ka yeelnay yahaaja dhalaalaya asagahid waa dhalaalka shaygu markuu iftiin iyo samaynayo wajacalnaa waxaanu yeelnay amba wajacalnaa ay wa khalaqnaa oo markaa damiir ficilkan markaynu jacalo ka dhignana laba mafcuul baynu u baahanaynaa markaynu bimacnaa khalaqo ka dhignana mafcuul keliya weeye oo haddaad tidhaahdo wajacalnaa waxaanu ka yeelnay hee maxay ashamsa qoraxdii oo mafcuulkaa qadaro haddee jacala bimacnaa khalaqo aynu ka dhignana way ismafcuul keliya u baahan tahayoo wajacalnaa ay wakhalaqnaa waxaanu abuuray siraajaa qorax baanu abuuray iftiin yashaajaa dhalaalaya ayaanu abuuray wa anzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min almucsiraati daruuraha biyogeliyey irsaarka waxaa daruuruhu markay biyogeliyaan laakiin aanay biyo daadin ee aanay hoorin ayaa la yidhaahdaa marka waa markay heegoobaan wa anzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min almucsiraati daruuraha biyogeliyey maaa biyo ayaanu ka soo dejinnay sajaaja fara badan ama sajaaja iskaba taagan mutataabica asajhu waa shayga oo iskaba socda ma ogtay mutataabica ama sajaaja fara badan ma arkaysaa intaba waa laga yaqaanaa laakiin xadiidku baa lahaa afdal ilxaji alxaju wasaddu yani waa ka dhiigga badan lagu daadiyo ee lagu qubo maxaanu u soo dejini linukhrija si aanu ugu soo saaro linukrija si aanu culimmada qaar mucsiraadka dabaylaha ku fasiraano way jiraano waanzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min almucsiraati daruuraha dabaylaha tuujiya ayaa ma arkaysaa maaca markaa tasiir fog buu noqonayaa waa soo jiraa linukrija si aanu ugu soo saaro bihi biyahaasi xabbaa midho midho si aanu ugu soo saaro aanu u soo dejinno alxabbu waa maa yudakar oo wax la kaydsado oo la dhigto amba dadka iyo xola inadeena wax loo qaybiyo waa midho iyo wa nabaata dhul baanu ka soo saaray nabaata waa shaygan dowgada ee markiiba la cunayo qoyaanka lagu cunayo wa nabaata nabaat baanu ka soo saaray ayaan kusoo si aan ugu soo saaro iyo wa jannaatin beero alfaafa isku dhafan dhexgalma alfaafa isku dhafan si aan uga soo saaro alfaafan ay mujtamicatan yacni way isku dhafan tahay ah ina yowma alfasli kala saaridda yoomkeedu ina yowma alfasli kala saaridda yoomkeedu kaana wuxuu ahaaday macnaa yoomkaasi miiqaataa xilli xilli buu u yahay miiqaataa waqti buu u yahay dadka iyo ajal ay ku iman doonaan waa mid la miiqaataa la xilla qadaray wey miiqaataa la faray ay mu'aqat بأجل معدود لا yuzaadu عليه ولا yunqasu minhu waqtigiisana lama yaqaano yowma maalin acni qadar waxaan u jeedaa yowma maalin amba kaana miiqaatkaa buu ahaaday يوم buu ahaaday miiqaadka amarkaa ka bedel yowmana waad ka bedeli kartaa waxaa kale inuu ku xidhi karaa fata'tuuna yowma maalin yunfaqu la doono fi suuri suurta maalinta la afuufi doono acni waxaan u jeedaa yowma maalin amba maalin buu yahay kala saarku yunfakhu la afuufi doono fi suurta la afuufi doono oo fata'tuuna dabadeed aad iman doontaan aswaajaa xaal aatiin kooxo aswaajaa xaal aatiin kooxo amaba ummado ummadu weliba sideeda ay isu socoto oo rasuulkeeda u imanayso ayaad iman doontaa allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala wa futixat balay markaa waxay ku cadsan tahay ma arkaysaa ina ywma alfasli kaana miiqaata ywma yunfaku fi suuri fata'tuuna afwaaja macnaa walxaal baa la afuufi doontaa ama wa waxaa la furfuray alsamaau samadii ayaa la furfuray oo fusixat waa la furfuray asamaau samadii oo fakaanat waxay ahaatay abwaabaa albaabo oo fusixat waa la furfuray alsamaau samadii ayaa la furfuray fakaanat waxay ahaatay abwaabaa albaabo macnaa malaa'igtii baa ka baadanaysaa amba abwaaba mid albaaba leh ay daata abwaabi wasayirat waxaa la socodsiiyey aljibaalu buurihii ayaa la socodsiiyey oo fakaanat waxay ahaatay buurihii amba ay noqdeen saraabaa dhalanteed laa shay waxaan saxantuunba inta la sayray ayaa waxay noqdeen buuraha dogeyd iyo casayaasha dogeyd saraabaa dhalanteed ina jahannama jahannamana kaanat waxay ahaatay mirsaada jidgooye sii jidgooye badan cilmigal baa la yidhaahdaa waa meesha aadu gasho ciddaa doonaysa inaad disho macnaha way sugaysaa mirsaada marka mifcaal siiqatulmubaalagu noqon karayaa ma ogtahay mirsaada sii sugaysa amba jidgooye ugu sugan bay ahaatay lidaaqiina kuwa xadgudbada daaqiinta ah macaabaa ayay ahaatay min ay noqdaan macaabaa meel ay noqdaan bay ahaatay ay marjica laabisiina xaal ay ku nagaan doonaan fiihaa jahannamadaa dhexdeeda axqaabaa xilliyo badan hunum axqaabaa xilli badan ay ku nagaan doonaan laa yaduuquun ma dhadhamin doonaan fiihaa dhexdeeda xaal ay ku sugnaadeen dardaa qabow iyo walaa sharaabaa cabitaan doona hadda waxaa ka mida luqada carbeed laa yaduuquuna ma dhadhamin doonaan fiihaa jahannamo dhexdeeda kuma dhadhamin doonaan dardaa hurdo waxaa hurdo kuma legi doonaan weye lama jami doon iyo walaa sharaabaa qabow doona ilaa hamiima sharaabkun ka bada maxay cabi doonaan ay ku dhadhamin doonaan ilaa hamiima iyo kulul mooyaane iyo maxay waasaaqa iyo milhi waa beecaan waasaaqa iyo beecaan jazaaan maxay sidaa u dhaminayaan jazaa'a abaalmarin darteed amba jazaahum alle ayaa abaalmariyey jazaa'an abaalmarin cilmi mutlaq markaa ka dhigna amba muxuu ilaahu abaalmarintaasoo wifaaqa u dhigma camalkoodii wifaaqa macnaa u dhigma oo muwaafiq u ah ama jida camalkoodii inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwii aan rajaynin amba aan kaba biqin xisaaba xisaabba wakadabuu waay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkayaga ayay beeniyeen siddaada ay takdiida beenin si maskarkuu labtaa noqdo ee ficilka wakadabuu waxay beeniyeen biaayaatinaa bay beeniyeen siddaada ay takdiida waa maskar min hayri ilficli waa dhici karaysa culamada qaarkood inay yado oo ku iman karaa maskarkiisi raggi waxa uu yidhi wa kula shay istiqaaligeeda waxa lagu nafsiiye wa axsaynaa sidaa qadarka jumlada dambe tafsiiriyo weeye wa axsaynaa waanu koobnay kulla shayin shay walba waanu koobnay axsaynaa waanu koobnay hu shaygaas amba kulliga shaygaaswaanu koobnay kitaabaa xaala kownihi maktuubaa xaaluu yahay mid la qoray kitaabaa calى kownihi maktuuba amaba kitaaba ayaa bimacnaa ahsaynaa oo kale ayay tahayoo kitaabaa koobin ayaanu koobnay faduuquu odhaniya haddaad leexateen addunyadii waa shardi qadaran ba la yidhaahdaaye odhaniya cadaabkan falan naziidakum idiinma siyaadin doono ilaa cadaabaa cadaab mooyaane wax kale cadaabkii dhaniya ina lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah waxaa u sugnaaday mafaazaa meel lagu tamashleeyo mutanazax mafaazaa meel lagu tamashleeyo ama waxaad tidhaahdaa mafaazaa meel ay ku badbaadaan ma arkaysaa oo naarka ay kaga badbaadaan xadaa'iqa ka bedel mafaaz xadaa'iqa beero ayaa u sugnaaday bastaano iyo wa acnaaba cinab wa kawaacida iyo kuwa naasa toogtoogan aabla aanay naasuhu dhicin way toogan yihiin wa kawaacida kuwa naasa toogtoogan anba taagan kawaacidtaasoo atraabaa isku wada fil ah amba isku wada da-ah wa ka'saabaa u sugnaaday sharaab amba ween bihaaqaa dukaacaya buuxa mana sifatumusabir waa ka asaabaa u sugnaaday sharaab oo laga cabo sihaaqaa oo buuxa malcaadhe laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa samada dhexdeeda kuma maqlaan lagwaa hadal aan macno lahayn iyo walaa kidaaba beenin xaqa la beeniyo toona tasbiid midna kuma maqlaan ay jazaahum allah ilaahay baa abaalmariyey jazaa'an abaalmarin ama maxay halkaa ugu sugnaadeen jazaa'a abaalmarin daraaddeed abaalmarintaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay oo ka timi cadaa'a xaaluu yahay kaasi deeq cadaa'a xaaluu yahay kaasi deeq deeqdaasoo xisaabaa ku filan ay kaafiyan baad odhanaysaa xisaabaa xaafida oo ku filan kaafiyan waafiyan saaliman kasiira oo qofku u idhaahdo wahuwa xasbi alla ilaahay waa igu filan yahay rabi samaawaati tiradan inoo taalla min rabbika unka bedelan bakasike rabi samaawaati min rabi samaawaati ka ahaatay walardi yowma baynahuma iyo inta udhaxaysa dhaxaysa rabbigaasoo ah alraxmaanu ma waa la akri ah wey laa yamlikuuna ma hanan doonaan ama lama gaari doonaan minhu min allaahi alla subaaba hadal hadal ma bilaabi karaan addoommada acni yowma maalin baanu hadal la gaari doonin yaquumu uu istaagi alruuxu waa malak jibriilka saxiixa ah iyo waalmalaa'ika malaa'igtuba ay istaagi doonaan faffaa xaala kownihim faasin xaalayhin fii safan laa yatakallamuun ma hadli doona maalinta axadna ilaa man qof mooyaane adina u idmay lahu isaga araxmaan ilaaha raxmaanku idmay inuu hadlo oo waqaala yidhi kalaama hadal kalaamkaasoo sawaabaa toosan daalika kaas alyawmu yowmkaasi amba alyawmu ah alxaqu wey ee faman shaaa qofka doonaya itakada inuu samaysto ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa ma'aaba meel u noqdo camal wanaagsan oo la yimaada falyattakid si ha samayso anagu andarnaakum waxaanu idinka dignay cadaaba cadaab baanu idinka dignay cadaabkaasoo qariibaa dhow macni goorma ayuu dhow yahay yowma maalin buu dhow yahay yanduru uu arki doono almar'u qofku maa qadamad waxay horu marsadeen yadaahu labadiisa gacmood oo wayaquulu uu oran doono alkaafiru kajkafigayna yaa laytanii alla guuldaradayda ee kuntu maan noqdo turaaba ciid maan noqdo ciid ciiddaa maan noqdo bismi illahi raxmaan raxiim suurat naasicaad masiya weeye aayaadkeedu waa lix iyo afarta bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa malaa'igta waxau ku dhaaranayaa markay nafta bini aadamka ay saarayso markaa bini aadamku saaxib kufriba oo gaalowday iyo qaar muslima intaba marka iskusi ugama saaraan allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wannaazicaati walmalaaika malaa'igta ayaan ku dhaartay annaazicaati siibaysa macnaa arwaaxda safarada siibaysa ayaan ku dhaartay qarqan siibid adag harigan siidid daran siibaysa ayaan ku dhaartaye aba wannaasicaati malaa'igta siisa arwaaxda kufaarta ayaan ku dhaartay dabadeeko naarta ku qarqisa ee ku hafisa harqan hafin amba qarqin aba harqa si daran isiisa baan ku dhaartaye waannaasibaati malaa'igta si dabacsan nafka uga saarta ka muuminka ah baan ku dhaartay nasbaa dabacsanaan sidii xadhig la furay oo kale waannaakibaati malaa'igta si dabacsan xadhigga uga furta baan ku dhaartay ruuxa muuminka nasbaa furid dabacsan wasaabixaati malaa'igta dabaalasho hawada amba xidigaha baan ku dhaartay sabxaa dabaalasho faasaabiqaati malaa'igta u degdegta khayrka ayaan ku dhaartay sabqaa degdegid amba fasaabiqaati fardaha jihaadka ku hoora ayaan ku dhaartay sabqaa orjid ee ku tartama ayaan ku dhaartay faalmudabbiraati malaa'igta maamusho ayaan ku dhaartay amraa arrinka rabbi maamulaysa ayaan ku dhaartay hee latubcasunna waa laydinsoo saari doonaa macnaha waa soo bixi doontaan weeye qadar jawaabka qasanka yowma maalin baynu soo bixi amba u sheeg yowma maalin tardufu ay ruxmi doonto oy arlada jiljili doonto alraajifa kii ruxmaysay oo qiyaamihii weeye tatbacu xaal ay raaci doontana ay ruxmi doonto haa taa ruxmaysa alraajifa kii daba taagnayd ee u kongashanay tasbaxu xaalay raacayso haa kaa gilgilaysa macnaa arlada waa suurtii hore ee alraadifa kii daba taagnayd amba u fangashamay quluubun qalbiya waa dadkii lahaaye quluub qalbiya yowmaidin maalintaasi quluubtaasoo waajifatun kii baqanaysa ah absaaruhaa aragyadeedu khaafica ah, kii habsaysan weeye way habsaysan ay dulaysan tahay quluubun qalbiya wadakirha yowmaidin maalintaasi qalbiyadaas qalbiyadaasoo ku baqanaysa oo cabsanaysa absaaruhaa ina dambena khabarka ridneeye absaaruhaa aragyadoodu khaafica mii dullaysan weeye way dullaysan tahay yaquuluun waxay leeyihiin buu alla yidhi subxaana wa tacaala a anagu lamarduuduuna kuwa lagu celin miyaanu nahay filxaafira ariiqayagii hore maxaaladayadii hore addunya loogu celinaya ma nolol alkhaasira waxaa la yidhaahdaa qofku inuu ra'abkiisii injib ugu noqdo halkuu ka yimi inuu ku soo noqdo ayaa la yidhaahdaa xaafirada markaa waxay u jeedaan alxayaatu bacda almowt culimmada qaar xaafirada naarta ku tilmaamayna way jiraan oo waxay leeyihiin asmaadeedaa fara badan way yidhaahdeen laakiin bal sidaasaynu ku wadayna waxaynu ku wadaynaa inay xaaladeedii hore tahay raadkii ma noloshu unbaa dibna loogu celinayo sidaasay yidhaahdeen allahu ilaahi subxaanau watacaala maxay odhanayaan yaquuluuna waxay leeyihiin a innaa annagu lamarduuduuna kuwii la celinayo miyaanu naha filxaafira dariiqayadii hore maxaaladayadii hore nolol damuun baa naloo soo celin anubcase miyaana lasoo soo saari doonaa anubcasu miyaana la soo saari doonaa idaa kunnaa markaanu noqonno cidaamaa lafo nasra gaaliyoobay oodabaaba'ay dadka laftan isagoo la idhaahdo amba danab alcujbi lafli muqdoo keliya hadhaysa bini aadamka siddooda baaba'aya anubcasu miyaana la soo saari doonaa idaa kunnaa markaanu noqonno cidaamaa lafo nasra gaaliyoobay qaaluu waxay yidhaahdeen tilka soo celintaasi idan haddii ay dhacdaba oo nala soo celiyada sharatun noqosho weeye jara noqosho weeye amba celin weeye khaasira khasaare ah way khasaare waa khasaare bay leeyihin ambada waa mid aanu ku khasaari doono khaasira waa mid aanu ku khasaari doonno weeye oo macnaa hadduu na soo nooleeyo nolol dambe waanu khasaari doono tafsiir nasaare culimmadu ay saaran amaba iyadaaba khasaare abay ah leeyihi alxaasaaasa kale khaasara yani waanu khasaari doonaa saasuu yidhaah allah muxuu yihi subxaana watacaala iyada hadday sidaa ula fogtahay rabbi waxa uu yihi subxaana watacaala fa inamaa inkalaba maaha ee wa xasri maaduna waa kaafatu maksuufa fa inamaa inkalaba maaha ee hiya soo celintoodu jajra waa qaylo waaxida keli ah mar kuda logu dhufanaya faidaa hum idaadaas saaiya faidaa hum ayagu isla markiiba qayladu dhacdo bisaahira arlada dusheeda kay ku sugan weeye asaahira waa arlada alard bisaahira arlada korkeeda kay ku sugan weeye kan soo jeeda saarada maslaxad bisaahira ay cala asaahiratu alardi w fi ardi baa laydhaha bisaahira arlada dusheeda kii ku sugan wey arlada dusheeda kii ku sugan marka asaahira waxa la dhulka dushiisa ila dhulka hosiisiya ku soo baxeen maog arlada dusheeda ku sugan yihi falataaka maku nabi muxamed xadiisu muusa muuse warkiisii maku yimi macnaa ku yimi istikaamka taqriiri baa la ydhahdaa maku yimi idxilligiina u khabara naadaa uu u yeedhay ku maaragtay muuse rabbigu rabbiguu yeeray aayadda waa min aayaati sifaat kalaamkaa kale u filwaadi ugu yeedhay isagoo adiga ku sugan muusa filwaadi ayadoo muusa bilwaadi xaaluu ku sugan yahay muuse togga almuqadasi la dahiray duwan ah waa magacii wadiga hadan uu ku sugan yahay duwa ah maaragtay wadigan duwan la yidhaahdo maxay alla yidhi hidaaga rabbi muxuu ahaa idhab tag muusow ilaa fircawna u tag inahu fircoon bagaa wuu qooqayo wuu sibrayo oo faqilda hallaka ma ku sugnaaday nin ma doonaysa ilaa an tasabkaa inaad istahirto inaad dahiranaato hallaka adiga ma kuu sugnaaday ilaa an tasabkaa inaad dahiranaato oo aada istahirto yacnii ma jeceshahay dariiqo aad ku badbaado oo wa ahdiyaka aan kugu hanuuniyo ilaa rabbika rabbiga xaggiisa aan kugu hanuuniyo oo dabadeed fataxta oo aan kugu hanuuniyo oo fataksha si aad u baqato marka fataksha ada tacliiliye ah oo fataksha aad baqato ad cabsato fa araa wuu tusay muuse ru fircoon wuxuu tusay alaayata aayaddii buu tusay alkubraa weynayd markaa laba damiir baa meesha ku jira ma og tahay midna marfuuc yahay midna mansuub yahay kaa daahirka ah fa araa wuxuu tusay muuse fircoon wuxuu tusay alaayata buu tusay alkibraa weyneyd oo mucjizaadka ilaahay soo siiyey subxaanahu watacaala ayuu tusay maxaa dhacay markaa fakadaba wuu beeniyey fircawn wacafaa waanu caasiyey uma adbara wuu dhabar yasca xaal yahay kii degdegay waa uu daba yascaa isaga oo degdegaya xaggii ciidamadiisuu qabtay faxashara waa uu kulmiyey junuudiisii fanaadaa dabadeed wuu dhawaaqay oo muxuu yidhi oo faqaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum baan ahay rabbigiin alaclaa sarraynta badnaa rabbigiinii sarreeyey baan ahay waa gaar uu dishoodayo siduu madaxa uga garaacayay wax walba dushooda uu ka yiri mar kale ilaahay wuxuu sheegay subxaana watacaala inuu ku lahaa maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaaha aniga inayd inuu ma jirto faakada waa uu qabtay dabadeed markii sidaa yidhi faakada wuxuu ku qabtay hu fircoon allaahu alla wuxuu ku qabtay nakaala alaakhira aakhiro ciqaabkeeda iyo waluulaa adduunyada ciqaabkeedaba labadaba uu isu raaciye kaasi waa tafsiir weeye waana tafsiirka ugu sahiisan baa laydhaahdaa faakada wuxuu ku qabtay hu fircoon allaahu alla wuxuu ku qabtay nakaala alaakhira aakhira ciqaabkeeda iyo waluulaa adduunyada ciqaabkeedii adduunyadabuu ku qarqiyey cadaabkii aakhirana wuu u raaciyey culimada qaar baa waxay yidhaahdeen mufasiriinta ah allaahu wuxuu ku qabtay makaala alaakhira kelmaddan dambe amba olaahdan dambe ciqaabkeeda iyo waluulaa ka hore oo tanna wuxuu yidhi rabbukum ulaclaa baanahay ka horena maa calimtu lakum min ilaahin hayrii markaa labada kelmadoodba ciqaabkooduu ku qabtay mar waa kufriga iyo cisyaankaday yidhaahdeene tafsiirkii hore ka qaado ina fii daalika qisadaasi fircawn waxaa ku sugan lacibra cibro ayaa ku sugan way ugu sugan tahay liman qofkay ugu sugan tahay yaksha taqayo ilaahay ka baqanaya subxaana wa tacaala waansamaya liman yataqidu wayanzajir fa antumna idinku ayaa ashaddu ku adag oo ku daran khalqa xagga abuuritaanka tamiis weya waxaa lagu nasiyey am isamaa'u mise samada ayaa adag bal eh antani bimacnaa bal asamaau ashaddu minkum a antum ma idinka ayaa ashaddu ugu daran oo ugu adayg badan khalqaa xagga abuuridda min jihati lkhalqi kamiista weeyaane am isamaau mise samada bal e asamaau samada ayaa ashaddu minkum lakhalqu samaawaati walardi akbaru min khalqi innaasi saasoo kale wey banaaha waa dhisay alle banaa wuu dhisay alle haa samada rafaca wuu kor yeelay samkahaa saqafkeeda samkaha saqafkeeda ayuu alla kor yeelay fasawaaha waanu simay allah subxaanahu watacaala fasawaaha waanu simay istawiyat alarjaa xiddigahaasaa mukallal ku ah farxigaasa iska leedahay wa akdasha wuu madoobeeyey wa akdasha wuu madoobeeyey leylahaa samada habeenteeda ayuu madoobeeyey wa akraja wuu soo saaray amba wuu muujiyey ay anaara duxaahaa maalinteedana duxaahaa maalinteedana wuu isiiniyey waalarda waa shtiqaal wadaxaa wuu fidiyey alle alarda arladiina wuu fidiyey bacda daalika abuuridda samada dabadeed daxaa wuu fidiyey alleh haa samada marka meeshana waxaa laga fahmayaa arlada abuuriddeedu inay ka dambaysay samada abuuritaankeedii maya arlada ayaa horeysay suurat albaqaraba ku soo maray laakiin waxaa kale jira alkhalqu waaldaxwu yacni sidinta iyo arladoo abuuran ayaanu ilaahay sidinin markuu samada sidii abuuray ayuu arladiina sidiyey iyadoo sii jirtay walarda ay wadaxaa wuu fidiyey alle alarda arladii bacda daalika intaa dabadii samada abuuray daxaahaa waa uu fidiyey alle subxaanahu watacaala akhraja wuxuu ka soo saaray minhaa arladii maa'ahaa biyahoodii buu alle ka soo saaray iyo wa marcaahaa daaqeedii wa marcaahaa daaqeeda dunyada ay cunto waaljibaala wa arsaa wuu qurtumiyey amba wuu toosiyey alleh aljibaala buurahana arkaa wuu toosiyey haa sidaashii muxuu alle sidaa u yeelay mataaca raaxayn daraaddeed ay facala daalika mataaca mafcuulu lahu amba mataacan ay tamtiica wuu idiin raaxeeyey muxuu alle saaray mataacan ay tamtiica raaxayn amba mataacan raaxayn daraaddeed buu alle sidaa u yeelay lakum idinka idin raaxaynaya iyo waliancaamikum xoolihiinaba ee faidaa jaa'at markay timaado addaamma kii cuslay washay kastoo culus bay baabiinaysaa daama waa ismu min asmaa'i alqiyaama faidaa jaa'at markay timaado addaamma kii adkayd ee cuslayd markay timaado taamada alkubraa weynayd waxaa dhici doona waxaan dadku qaadi karin baa dhici doona wey acni qadar waxaan u jeedaa yowma maalin yatadakkaru uu waansani al-insaaru insaanku uu ku waansani maa facaa wuxuu sameeyey amba yatadakkaru uu xasuusan al-insaaru insaanku uu xasuusan doono maa facaa wuxuu sameeyey ee yatadakkar ibnu aadam jamiica camalihi khayrihi wa sharihi hadda wuu cibro qaadanayaa wa annaa lahu dikraa maalinkaasi oo wadirrisat jaaat bay ku cadfantay markaa tan maalinkaasuu waansan ma arkaysaa sababtii idaadana hore inuu qadaray maantaasaa dhici doona ani yooma wadirrisat idaa jaaat idaamu oo wadirrisat sidaa wuxud oo waburisat la muujiyo wadami aljaxiim jaxiimana la muujiyo liman loo muujiyo yaraa arkaya cidii idhirat linaadiriin dadku way arkayaan cayaan fa ama waa xarfu shardin wa tafsiil baa la yidhaahdaa dadka la kala gurayaa fa amaa man qofka musada weeye dagaa xadgudbay madax adeegay ee qooqay wa aasara doortay alxayaata nolosha doortay addunyaa liidata fa ina aljaxiima jaxiima hiya iyada alma'waa ashaasi waa ciwadan almudaaf soo hortimaysi markaa daraad fa ina aljaxiima jaxiima hiya iyadaa ma'waahu ashaad ka doonaysaa ma'waahu taas ayaa hoygiisa ah fa ina aljaxiima jaxiimi hiya iyadu alma'waa hol weeye ay ma'waahu asha ayaa ciwdka ah aminkaas baygu maarata ma'waahu taas ayaa xeradiisa ah sidaas ilahi yiray ciwadun ma'waahu wa man wa amaase man qofka khaafa ka baqa maqaama rabbihi rabbigii horseestigiisa oo hortegi doono wanahaa ka reebay annafsa naftiisana ka reeba can lhawa hawada ka reeba wa baatil un waa inaad xaqahun adigu cuskanin un ma og fa ina aljanna jannadu hiya iyada ayaa alma'waa ay ma'waahu shaygiisa ah jannadaa xeradiisa ah yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can isaaca bay ku weydiinayaan xilliga ay dhacayso ayaana waa goorma waa ismu istifhaam weysaan ayaana goorma ayaa murtaaha uu yahay soo sootinteeda ay irfaauha soo taagiddeeda oo soo sootinaya fiima maxaybaa waa khabar muqadara moog fiima maxaybaa anta adigu kaga sugnaatay ay fii ayi shay sheegeebaad anta adigu kaga sugnaatay min dikraaha saaxaddaa sheegiteeda adigu aqoontii adu leedahay maxaad tahay min dikraaha ilaa rabbika rabbiga xaggiisa buu yahay muntahaahaa keeftige yani ogaalkeeda la ogaanaya ay intihaauha ah. yani halka cilmigeeda kusaabsanaya alla un wey alla un baa muntahaahaa keeftige alla ayuun baa cid kale ma ogsoon inamaa anta adigu waxaa tahay uun mundiru man istixid lagadaan inamaa anta adigu waxaa tahay uun nebi muxamedow mundiru man midkii u digiyun baa tahay mundiru man qofkii u digaya ayuun baa tahay yakshaa ka baqaya haa saacadda kaannahum waxaba guudaad nebi yowma maalin yarawna ay arki haa saacaddaasi lam yalbasuu inaanay suba nagaaninba lam yalbasuu inaanay suba nagaaninba yacnii adduunyadii amba markay qubuuraha ka soo ama adduunyadii amba intay qasriga iyo ku jireen macsharka amba muddat alxayaati dunya waxaawad moodiba lam yalbasu inaanu kuba nagaaninba ilaa cashiya gelin dambe mooyaane galab mooyaane aw amase duxaahaa galabtaa gelinkeedii hore mooyaane duxaahaa damiirka waxaa loo celiye cashiya maxaa loogu celinayaa galabnimada waxaa loogu celinayaa waa yowm waaxid waa galabnimada maarata duxaaha amba galabta maaragtay gelinteedii hore mooy barqadeedii mooyaane abeyna bilicu shamsi ilaa nisfi leyl bismi araxmaan araxiim suuratu cabasa makiya weeye aayaadkeeda waa laba iyo afartan aayadood weeye mufasiriintu waxay leeyihiin hayru waaxid yacni waxay ku soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulku la hadlaya niman waaweyn oo odayaal ahaad oo odayaashii qureysheed ka mid ah islaamnimadoodana uu rajaynayo dan kale kama lahayne lana faqayo ayaa waxaa rasuulka u yimi saxaabiga inlaalahaayee ibnu ummu maktuum la odhan jiray korana wuu islaamay markaa rasuulkii su-aalo weydiinayey kuna ilxaaxinayey markaa nebiguna wuxuu jeclaa inuu waxoogaaba waktigaasi daayo si uu rasuulku fursad ugu helo nimankan leh hadalkooda isagoo damac iyo rajaja qabay waxoogaabaa markaa rasuulku yaro dhigsaday ee su-aalihii uu ku ilxaaxiyey ilxaax bay culamada qaarkood ay sheegeen ee ku celceliyey saxaabigu rasuulka taas ayaa waxoogaa markaa kiibaa ilaahay rasuulkana ku canaantay allah wuxuuri subxaana wa tacaala cabasa waa uu huruufay nebi muxamed macno ambawiyadku ururiyey uruufidayey watawallaa waanu ka jeestay saxaabigu u yimi muxuu uga jeestay ambawiyadku ururiyey mafcuullah uga eeg an jaaa lian jaaa inuu u yimi daraaddeed ayuu u wasi badbay an jaaa inuu u yimi lian jaaa inuu u yimi darteed fu rasuulka alacmaa shii indhahala ah saasuu uga jeestay ee wamaa shaygeeda yudriika ku ogeysiiyey nebi muxammadow lacalahu macnaha inuu ahaan doono amba lacalahu inuu mudan yahay yacni kan aad la hadlaysaa yzakaa lacalahu yazakaa inuu istahiri doono maxaa adiga ku ogeysiiyey oo u heli doono sakaa iyo wa tahaara amba lacallahu kan su-aasha ku weydiinaya yazakaa inuu dahirmi doono oo ka faa'iidi doono su-aalahan uu ku weydiinayo maxaa sheegee ayaa ku ogeysiiyey oo marna saxaabiga loo celiyo marna kaafirkii rasuulka iimaankiisa damacsanaa loo celiyo aw amase yadakaru uu waansami doono inuu dhici doono maxaa aw amase yadakaru inuu waansami doono oo fatanfaca dabadeed ay anfici doonto ku isaga addikra waanada wamaa maxay shaygeeda yudriika ku ogeysiiyey lacalahu yazdakaa saxaabigani inuu tahirbi doono oo yatadahar amba lacalahu kan aad damcayso ee kaafirka yazakkaa inuu tahirmi doono oo islaami doono ow amase yadakaru uu waansami doono awdana bimacnaa oo iska noqon kartaa aw amase yadakaru uu waansami doono maxaa ku ogeysiiyey oo fatanfaca ay anfici doonto hum isaga addikra awaanadu fayaxsalu lahu listicaaq istijaaca bilmaxaarim amaase man qofka istawanaa deeqtoomay ee siray istawanaa deeqtoomay fa anta adigu lahu makaas ayaa tasaddaa aad u banbaxaysaa oo kan kale ayaad ka fiirsanaysaa amaa manna midka istaganaa kaafoomay ee gaalnimadiisa iskaga ekaaday fa anta adigu makaas amba kaa qaniga ah fa anta adigu lahu makaasaa tasaddaa aad u banbaxaysaa maaragtay nakaasaasi u hanuuna aad ugu bambaxaysaa wamaa calayka maxaa korkaaga ahaaday amba walxaal miyaad u bambaxaysaa maa calayka korkaaga aanu ahaanin wax dembiga anlaa yazakaa haddii aanu islaamin amba aanu daahiroobin wamaa calayka walxaal miyaad u bambaxaysaa maa calayka korkaaga aanu ahaanin wax ismii anlaa yasadkaa haddii aanu dahirnin oo aanu islaamin maxaa amba korkaaga ahaan lahaa weeye ay maa anta bimudaalabin bihi adigu nafkii mid la weydiin doono idaa lam yusaki nafsa wa amaa man midka wa amaa manma midka jaa'aka adiga kuu yimi yascaa xaaluu daysagayo oo uu xaqdoon yahay walxaalna kuu yimi amba huwa isagu yakshaa uu baqayo ilaahay ka baqanayo fa anta adigu nebi muxammadow canhum makaas ayaa talafhaa aad ka mashhuulaysaa talafhaa aad ka mashhuulaysaa kallaa sidaa ha yeeli ilaahay wuxuu faray nebiyulaahi muxamed in dacwadu maaragtay lagu simo bayna ashariifi waalwadiici waalfaqiiri waalqaniibi wasaadati waalcabiidi warijaayali waannisaa'i waasiqaari waalkibaar inta waa lagu simo kallaa sidaa kaas inahaa wasiyadani waa amarkani inahaa haadihi lwasiya amba suuradani tadkiratun waana weeye oo faman shaaa qofka doonayaa inuu waansamo akara jawaabta ka dhig halkaa dakarahu haku waansamo fii suxufin xaashiyo ayay ku sugan tahay suuradani amba wasiyadani fii suxufin xaashiyo ayay ku sugan tahay suxuftaasoo mukarama la sharfay marfuuca la kor mudafara la dahiray suxuftaasoo biaydii safara kuwa safiira ah gacmahooda ku sugan biaydii safara kuwa safiira ah oo ah gacmahooda ku sugan kiraamin safaradaasoo kiraamin wanaagsan waa sabcu kariimin barara oo baariyiin amba samafalayaal ah markaa dadka khayrka wada ayaa la yidhaahdaa asafartu waa almalaa'ika futira waa la nacdalay alinsaanu kii dadka ahaa waa la macdalay maa maxaybaa ajfarahu gaaleeyey ay ayu shayin jacalahu kaafira maa ajfara maxaa gaaleeyey oo gaalnimada ku qastay amba waxaad tidhaahdaa kutila waa la nacdalay alinsaanu insaankii waa la nacdalaye maa akfara maxaa ka gaalnimo badan oo tacsiibiya markaa maa akfarahu maxaa ka gaalnimo badan amba maxaa ka gaalnimo adag ay maa ashadda kufra labada tafsiirba way jiraan min ayi shay shaygeebaa khalaqahu laga abuuray min ayi shayin shaygeebaa khalaqahu laga abuuray maxaa laga abuuray waxa min nufabaa laga min nufatin canruufiye yar ayaa khalaqahu laga abuuray faqadara ilaahay baa markaa qadaray kan noloshiisa iyo rasiqiisa iyo camalkiisiiba qorsheeyey uma sabiila uma dabadeed yastara wuu u sahlay alleh asabiila ariiqa ariiqiguu u caddeeyey imaa hadaynaahu sabiila bi wey uma dabadeed yasara qadar wuxuu u sahlay asabiila bariiqa amba uma dabadeed yasara wuxuu alla u fududeeyey asabiila bariiqu ka dhalan lahaa hooyada ilaahay kuguma qufulin haka soo baxda yasarahu ilaahay baa u sahlay bariiqa hooye uma amaata dabadeed ilaahay wuu dilay haddana insaankii uma amaatahu waa u dilay ka akbarahu qabriguu u yeelay sidaa dhe kabara iyo baa kala duwan uma amaatahu ilaahay wuu dilay fa akbarahu qabriguu u yeelay ay fa amara an yuqbara wuxuu amray in la aaso wuu qabriyeeyey sidaa dhe wuu qabriyeeyey uma idaa shaaa markuu doonana ansharahu wuu soo saar kalaa insaanku sidaha ka haree lamaa yaqdi lamaa bimacnaa lam weeye tawaqcun baydu faa'idaynaysaa lamaa yaqdi muu gudan insaanku weli muu dhammaystiran amba ma gudanin maa amarahu ay maa amarahu allah ilaahay wuxuu faray muu gudanin falyandur ha eego alinsaanu kan dadkii ilaa dacaamihi bal ha eego ka bedel bedel ijtimaal falyandur ha eego annaa sababnaa inaanu shubnay almaaa biyaha sabbaa shubid oonu dhinka gelinay uma dabadeed shaqadnaa aanu dildillaacinay alarda arladii shakan dildillaa inaanu geeda ka soo saaray oo faanbatna aanu ka soo saaray fiihaa arlada dhexeedii xabdan midho iyo wa cinada cinab iyo wa qadbaa midho qaar ordin ah iyo wa qadbaa geedo jilicsan aanu kasoo saaray iyo wa zaytuuna saytuun waa geedkan laga tuushiyo saliidda iyo wa nakla timir iyo wa xadaa'iqa beero uliga laama waaweyn amba kala waaweyn laama waaweyn iyo wfaatiha baan kasoo saaray iyo waba daaq waabana waa daaq maxaanu saa usoo saaray maata waxaan raaxay lakin idinka laydin raaxaynayo iyo walancaami fa idaa jaaat markay timaado asaaqa kiin wax dhegatiraysay ay dhegatiraysay aad bay u dheer tahay markaasaa qaylada dam faidaa jaaat markay timaado asaaqa kii wax dhegatiraysay acni waxaan u jeedaa yowma maalin yafuru uu ka carari doono almar-u qofku min akiihi walaalkii wa ummihi hooyadii wa abiihi aabbihii wa saaxibatihi haweenaydiisii iyo wa baniihi caruurtiisiiba likulli imri'in qof waliba waxa u sugnaaday oo minhum ayaga ka mida dadka yowma-idin maalintaasi sha'nun xaalad amba arrinbaa u sugnaatay sha'nigaase yuquluuhi isaga ku filan oo deeqaya cid kaleba daa naar yuquluuh deeqaya laa asalhu maryam alatii waladatni nabilahi ciisa ilaahaasaa hooyadeyka weydiisan maayo wujuuhun wejiyo yowmaydin maalintaasi mubsira kuwii dhalaalaya weye musfira kii dhalaalaysa ee siimaysa weye daaxika kii qoslaysa weeye mustabshiratun ee bishaaraysanaysa wa wujuuhun wejiyana yowmaidin maalintaasi calayhaa korkeeda waxa saaran gadara soor baa saaran tarhaku waxa debi doona haa wejiyadaa korkeeda qasara murug ulaa'ika kuwan dambe hum ayagu alkafara waa kuwa kufaarka ah alfajara ee faasiriinta ah bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu takwiir makiya weeye maarkastaa sida ama hoosihiisiiya ayaynu ka heli doonaa allah maarata aayaadkeedu waa sagaal iyo labaatan aayadood weeye bismi illaahi araxmaan araxiim idaa waktiga ashamsu qoraxda idaa xilliga marka ashamsu qoraxda kuwurad la duuduubo taswiir waa duuduubidda shayga shay lagu duuduubo ibnu jariir dabri saasuu lahaa wasawaabu min alqowli cindana fii dalika ana taswiira jamcu shayi bacduhu calaa bacdin wa minhu taswiir alcumaamati islaamiheenna hore waxay odhan jireen way kayirate madaxaa lagu duuduubaya kayirashadu ma og idaa xilligaa shamsu qoraxda suwirat la duuduubo wa idaa annujuumu kudubuhu inshajarat ay daaqaan intadarad ay daataan wa idaa waqtiga aljibaalu buuraha sayirad la socodsiiyo wa idaa xilliga alcishaaru geelii ximayda ahaa toban sibilood buu dhaafay weliba dhowr iyo toban siibuu maraya wa idaa xilliga alcishaaru geelii ximayda ahaa cudilat la dayaco oo markuu geel ugu qiimo badan yahay cudilat la dayaco wa idaa xilliga alwuxuushu dugaagana xushirat la kulmiyo si loogu kala qiisaaso wa idaa xilliga albixaaru badaha sujirad la shiro naarba loo bedelo amba sujirad la guriyo ama sujirad laysku faruuro wa idaa xilliga annufuusu nafaha suwijad la xiriiriyo kii khayrka lahayd iyo kii khayrka lahayd iyo kii khayrka laysku xiro kii sharka lahayd iyo kii sharka lahayd amba wa idaa xilliga annufuusu nafaha suwijad la lamaaneeyo ee jirka iyo naftiisii lahayd la xiriiriyo wa idaa xilliga almawuudatu kii la nolol aasay almawuuda kii la nolol aasay su'ilat la weydiiyo maxay biayi dembin baadani bimacnaa calaa biayi dembin ay calaa ayi dembin dembi alla dembigii qusirat lagu dilay maxaa loo dila la yidhaahdo fama baalu madluumkii wax la weydiinaya fama baalu daalim kii la dilay baa yaga la weydiinaya calaa ayi dembin qusira wixii lagu dilo la su'aalo waidaa xilliga assuxufu xaashiyihii nufirat la kala bixiyo waidaa waktiga asamaau samadana tushidat soonka laga saaro kasti amba la dhisto soo neefka horaa laga saaro waidaa xilliga aljaxiimu naartiina cirad ciradshido waidaa waktiga aljannatu jannadana islifat la dhaweeyo kuwii lahaa hee jawaabtii idaada waa kan calimat way ogaan nafsan naf waliba waxay ogaan maa axdara waxay la timi maa axdara waxay la timi ee keensatay ayay ogaan doontaa falaa uqsimu waan dhaartay waxaan ku dhaaranayaa baa layidhi falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilxumma xidigaha qarsooma ayaan ku dhaaranayaa waa xidigaha maalintiiba isqariya habeenkiina way muuqdaan bilxummati xidigaha qarsooma ayaan ku dhaaranayaa aljawaari ee socda ayaan ku dhaaranayaa alkunnati isqarqariya oo yacni way qarsoomayaan alkunna macnaa galabkooda ku qarsoomayaan ku dhumanayaan ugaadha qaar lagu fasiro ladibideedka kalena way iska ayaan ku dhaartay alkunnati ah, falaashim waan dhaaranaya bilkunnati xidigaha soo noqnoqda ayaan ku dhaaranaya yacni mar soo baxa marna la waayo saasoo kale aljawaari ee socdo baan ku dhaaranaya alkunafi ee isqarqariya sababtooda ku qarsooma ayaan ku dhaaranayaa walleyli habeenka ayaan ku dhaartay idaa wakti baan ku dhaaranayaa cascasa uu madoobaado amba idaa xilli baan ku dhaaranayaa cascasa uu minaado ey aqbala amba idaa xilli baan ku dhaaranayaa cascasa ey adbara uu tago ayaan ku dhaartay oo leeyihin saddexda tafsiirba eh wasubxi subaxa ayaan ku dhaartay idaa xilli baan ku dhaaranayaa tanafasa uu neefsado subxigaaba neefsanaya ku cafaanaya tanafasa uu neefsado ay adaaa ma arkaysa waa markay istiimo weeyaan ma og tahay laakiin shaacirku lahaa xataa ida subxu lahu tanafusa wanjaada canha layluhaa wacascasaa ku dhaartaye inahu saasay muqadsabaabtii dhaarta inahu qur'aankani laqawlu rasuulin rasuul qowlkii weeye laqawlu rasuulin macnaa waxaa loogu tiirinayaa waa xagga tadliiqahu hiye bal eeg ibnu kasiirka raximahu اllahu tacaala inahu laqawlu rasuulin muxuu yihi yacni ina hada alqur'aana lتdliigu rasuuli shariimi ay malk shariif xasan اlkhalqi sahiy اlmandar wahuwa jibriil inahu qur'aankani laqowlu rasuulin rasuul qowlkii weeye rasuul baa insoo gaarsiiyey shariimin wanaagsan rasuulkaasoo dii quwa awoodu saaxiiba iyo shayaadiin iyo balaayadkiisa waxa ku banaanag maray ee dii quwa awood saaxiiba oo rasuulkaasoo cinda dilcarshi carshiga kale oo allah markaa filcarshigi cinda dilcarshi carshiga ka u saaxiibka agtiisana makiin darajo kule ay duu makaana garajo kule cinda dilcarshi carshiga allah u saaxiibka agtiisana makiin macnaa darajo kule ay duu makaana rasuulkaasoo dhan ka rasuulkaasoo mudaacin la adeeco sama halka malaa'igtu ay adeecaan sama halkaasi lagu adeeco rasuulkaasoo amiin aamin ah qowlkiisa miika weeye wamaa saaxibukum waa nebi maxamedow saaxiibkiinana ma ahanin bimadruumin mid waalan walaqad ra'aa waa uu arkay nebi muxamed hu jibriil fi lufuqi shihada ayuu ku arkay almubiin cabd waa kayaawu ka baryo waa bari almubiin shihada cad buu ku arkay aayaddani markaa waxayna tusaysaa inay soo degtay qabla alisraa waayo rasuulku laba jeer buu jibriil arkay oo waa fi suurati majni aynu ku soo maqay laakiin ma jira maadaama la sheegay waxaad garanaysaa aayaddani inay soo degtay qabla israa walaqad ra'aa wuu arkay rasuulku jibriil fil ufuq jihada ayuu ku arkay almadiin wamaa huwa ma aha min nebi muxamed cala algayb haybkan loo waxyooday ee uu idin soo gaarsiinaayo bidaamiinin mid ku bahayla ay bibakiinin mid ku bahayla markaa dana waa la akriyaa bidaniinin ay bibakiilin iku bakiila maahan haddaad daad akrido wamaa huwa maahanin cala algaybi bidaniin mid lagu tuhmo ay bimuttaham dada haddii la akriyo waa saas noqonaya mid lagu tuhmaysto laakiin naga qirada inoo taalla bibakiilin wey wamaa huwa maahanin qur'aankani biqowli shaytaan shaydaan hadalkii ma ahanin shaydaankaasoo rajiim la fogeeyey fa ayna tadhabuun xaggee ayaad qabanaysaa xagge caqligiina loo qaatay fa ayna tadhabuun xaggee ayaad u kacaysaan ay fa ayna tadhabu cuquulakum waad garanaysaa abubakar markay u yimaadeen nimankii bani xaniifa asxaabu lmusawlama markay u yimaadeen ee wuxuu faray maaragtay ina maaragta wa amarahu saasoo kale ayaa waxay ku akriyeen waxoogaa qur-aankii musawlamati lkadaab ka mid ahaa habayaankii waxunba iska iska macno ayay ku dul akriyeen marka wayxakum ayna tadhab ayna tadhabu cuquulukum wasulaha abubakr ayna tadhab faayna tadhabu xagee ayaa tegisaan qur-aanku waa ka sidaasihe in huwa maa huwa qur-aankani ma ahanin ilaa dikrun waana mooyaane wax kale uma ahaanin lilcaalamiin caalamka oo dhan shabadan xarafkiisaarbaa la soo celiyey niman buu u yahay dikri iyo waana shaaa doonay oo minkum idinka idinka idinkamid minkum xaal idinka mid yahay an yastaqiima inuu tismaado saasin buu iya wamaa tashaa'uuna ma doontaan waxooba ilaa an yashaaa allah allah inuu doono mooyaane allaha rabu alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu